waa mid midda kale awliya allah ilahay awliyadiisa tabaaraka watacaala kulligood wixii fadli iyo sawaab ay heli lahaayeen ama darajaba sheekh cabdiqaadir baa wada qaatay kubi kale maxaa u haray intaa la sheegay haddii wadaadadii maarata shaaxim idriis iyo sheekhulalbadawi iyo wixii wadaad ahaa kala dariiqooyin kale haasteen waxbaba ma haastaan miya an ah hadduu meel walba yah oo samadii cirku meel walba u koobay oo carshigii meel walba uu la wareegay haddaba awliyadii kale hadday taa fadli iyo darajo meel lagu gaara maxaa usoo haraa iyaga egaa waxba ma haastaan miya ah marka kitaabkani waxa ku qoran wuxuu toos oga hor imaanayaa nusuusta qur-aanka haddii la fahmi iyo haddaan la fahmaynin kitaabka ilaahay kulli waa la wada fahmi haddaba waayahi hadday iska hor imaadaan oo munaaqibka wixii ku yaalay qasaa'idiisii iyo iska hor imaadaan aayadihii qur-aanka munazalka ah ay iska hor imaadaan kana ma aan la fahmayni taad sheegtana wax la garanba uusan ahayn ayna iska hor imaadaan keen qaadana manaaqiga meeshaa maan ku turnaato biitifaaq ma meeshaasa ku turnaayo lama garanayo mise intaan asaga qaadana ilaa waa iska hor imaadeen yaan qaadana wamaa barnada ninaaru ilaa bidacwati naarta qul laa yaa naaru kunii bardan wasalaaman baa ilaha ilaysa suurat alambiya sura dugsiisa ku mid naaqsan aayadda haddii haddii munaaqibka uu leeyahay wamaa barra wax kaloo naarti qaboojiyey ma leh ilaahayna uu leeyahay anaa idhi qulnaa yaa naaru kunii bardan anaa idin dabyahay qabow meeshaasoo qumaata iskumay doongeyn haddee midka kee run way iska hor imaadeen ilaahay marka sheekuna jazakum allahu khayr bismi illaahi raxmaan raxiim hal daqiiqaysta kolley waxaan kaga jawaabayaa sheekh cabdiqaadir wuxuu sheegtay inuu maca muuse ahaa ilaahayna qur-aanka ku sheegay nabi maxamed muuse muuse la jooga maalinkaas wamaa kunta bijaanibi alqarbiyi id qadaynaa ilaa muuse alamra wamaa kunta min ashaahidiin nabi maxamed baa liyi nabi muuse kamaada warqabin lamaada joogin sheekh cabdiqaadirna wuxuu sheegtay inuu la joogo bal ka warrame tagale waxaa wey oo meesha ku jirtaa sheekh cabdiqaadir waxaa la yidhi sheekh cabdiqaadir wuxuu sheegtay inuu nabi muuse iyo nabi ciise la joogay nabi maxamed waxaa la muuse joog ayib ta kale waxaa weeye ruux miyuu markaa sheekh cabdiqaadir kula joogay mise jasad buu kula joogay ayadna in la tafsiilay u baahan tahay way السؤال والجواب way dhamaatay muhiimada weyn waxaa weeyaan hortaan idiin sheega mujtamaca meesha isku imaada way dhegaysta wadaadahana ay dhegaystaan annaga muhiimaddii weyneed waan gaarnay waana wadnaa waana gaarina intay ka dhammaanayso waxaa weeyaan inaan idan fahamno oon mid kasta daliilkiisii iyo wax kasta qur-aankii xadiidkii manaaqib ninka wata nin kasta wax kasta uga keeno annagana markaa caqli baan leen waxbaan fahmayna ee waxaad yeelaysaan ku talagal ha ka dhigan inaad labadiina heshiisaan soomaaliya waligeed ma heshiis weligeena heshiin haddaad doontaan laakiin annaga faaidada anadu mararna xagga xagga waa ka faa'idaysana مركا اهم الحاجة ومدى ايده الموضوع هذا تنتهي هنا مسألة كده وننتقل ان شاء الله الى مسألة الثانية فهو هذا رميت كل عطاة سميسان هذا ما نوش على هنا هذه وحياة مسألة بركود سيدتي ساكا انكم بالله وانا اترى هذا واحد سؤالي عنك مالا مسألة وقتك سواء قابسان وحي واحد قطي بدن نوبي ريسا wixii aan maaragtay rabnay in aada loogu maarata laga doodo waa idin qaybinaya maa qawlu sheekhukum maa qawlu sheekhukum iyo shuyuukhukum ana ma adlish yani sida ma mashaayikhukum shaykhukum marka midan iyada hadda bedelkii nusaac nusaac labaatan mir iyo labaatan mir maan ka dhignaa rabtaan casr casr anaga horgaaraya maya ah. maya nidaamkii haddii w horta wixii horaan dhignay haddii aad labada qoloba ku heshiin weydaan tii horan bay ka socon ya sidii hore baa rabtaan معقول ما معقول ما مسألة هذا الله فرق maya sheekh horta annaga waxaa weeyaan eh, shan daqiiqa ma nusaac iyo nusaac way ku maya way u dhowaanaysaa daqiiqa daqiiqa daqiiqa hadduu wakti idin harayna waktigaas ayta marka dambe oo fadhiga un bay noqonaysa laakiin nidaamkii aan hagaajiya tartiibtaan u hagaajinay ma bedeli karno nusaac iyo nusaaca waan kaga gaabin karnaa haddii ay ogolaadaan labada qoloba hadday ogolaan weyda heshiiskii horun baa markaa noqonaya eh, اه حتى اذان كدله دون الله يرضيه حبد مال مره رساسين هاي بس واي بالله بها الدبا حديث عمرك يقع عطسي هاي علينا هدول صحيح بغاوي في ما يعني هو هو هو على وجه حنون يسوع waa maxay waxa la dhahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إلهي ما هدي سكدب مناقبكي أو cilmigiisu uu shadaxaad suufiya ahaa ama kelimaad mubhima wixii la ogeyd ayaa lagu marsiiyey dariiqadii iyo dadkii haystay iyo shiikhii markii hore alifay wixii la ogeyd baa lagu dul shubay waxayna ahayd arin qaamid ah oo sharaxaadka suufiya la yidhaaho oo culummadu ay ka ayay ahayd hadda waxaan haynaa laba kitaab oo kutubta caqaa'ida iyo kutubta fiqiga iyo kutubta maaragtay sharaa'icda daahirka ah ay culimmadiinni ku degsadeen sheekh maxamed cabdiwahaab marka waxaan doonaynaa kuwaan iyagu meel loo wado male waa iska daahirba iyagu mana dhahaysaan waa sheeko suufi waxbaa sii u qarsoon ma dhahaysaan marka kuwaasaan rabnaa in eh, aad la socotaan bal waxa meeshaan ku yaalo hmm. waxa weeye maxamed cabdiwahaab wuxuu ku yidhi fii risaalatihi wa anaa أkhbirukum can nafsii anaa isaga kiin waramaya wallahi aladi laa ilaha ilaa huwa laqad طalabtu اlcilma واctaqada man carafanii ana la macrifata waana dalika alwaqti laa acrifu macnaha laa ilaha ila halka xaggayga ge intaad maqashaan maqla baalkan aniga ma la socon karo wixii aad maqashaan maqla wixii dhuma ha dhumeen kan aniga isku shaqamanihin wa anaa ukhbirukum can nafsii anaa naftayda idinka warramaya wallaahi aladii laa ilaaha illaa huwa laqad dalabtu lcilma waxaan dalbay ilaah baan ku dhaartay alladii laa ilaaha illaa huwa ilaah kale uusan jirin laga dalabtulcilma cilmi baan dalbay waactaqada waxay u qaateen man carafanii dadkii i yiqiin ana lii macrifatan inaan aqoon leeyahay wa ana anigu daalika alwaqti laa acrifu macnaa laa ilaaha ila allahu walaa acrifu diina alislaam markaa iyadaa ee laymoodayo buu yidhi inaan cilmi islaan iyo diin garanayo ma garanayo laa ilaaha ila allahu walaa diina alislaam diin islaamna ma garanayo qabla hada alkhayri khayrkan ka hor aladii mana allaahu bihi ilaahay igu galladaystay wakadaalika waxaa saasoo kale ah oo aan shahaado aqoon oo aan diin islaam aqoon mashaayikhii shiikhyadii aniga ii shiikhyada ahaa maa minhum kama mid ahayn rajulun nin carafa gartay macnaha laa ilaaha ila allaahu macnaha shahaadada gartay oo carafa ama gartay diin alislaam faman zacama qofkii sheegta oo min culamaa ilcaarid culummada reer riyaad annahu carafa inuu gartay macnaha laa ilaaha ila allahu macnaha shahaadada oo carafa ama inuu gartay macnaa diin lislaam diinta islaamka inuu gartay qabla haada alwakti waktigaygan ka hor qofkii sheegtay inuu gartay ashahaada ama diin faqad kadaba waftaraa walabasa cala annaasi wamadaxa nafsahu bimaa laysa fiih xaggee wax kasi eh, ka yihiin weligeedba meel kale kama dhacdo markaan anigu raadiya haysto أو معلش أو ذلك الوقت سما أوزع عمل أوزع عمل أوزع ما عمل وشاف عمل وشاهدون في دولية حد في عمل إيه، كربوا في غانا شو سبحان الله الله ولي الذين آمنوا Eh, dadka dadka dadkan gadaal meesha wadaadahan sheekh maxamed cusmaan iyo gadaashooda fadhiyaan meesha ka kaca maxaa dee fiiladan baad ku dhufataan lugta marka way way baashi way xirmay way hallaabaysaa in fadalka ka kaca xagga kale horey usoo gudba masalada eh. ah. Ah. meel kastaba masaajidka markaa la geliyo kanna kitaabka qamajiidka la yidhaahdo iyo kasaarada musanafku ay leeyahay meel kasta markaa la geliyo laga xidhiidha waxaa weeyaan eh, waxaa weeyaan horta horta annaga meeshan mawduucii oo mas'aladii lafdigeedii iyo tafsiirkeedii iyo tafaasiisheedii iyo wixii baan doonaynaa in horta dadkii loo gudbiyo wixii haddii ay noqoto hadda nimankan markii ay hadlahayeen sheekh cabdiqaadir jilaani waxba kama ayn sheegin way ammaaneen welillah buu ahaa bay dheheen asaga kitaabka laakiin waxay dhaheen sheekh cabdiqaadir jilaani ma ahe dad ka khilaafsan oo say ku iyaga ku sifeeyeen markeeda ay leeyihin hataa islaam ma aha ayaa kitaabka qoreen bay leeyihin ma tahay mise maha arrintaa iyada marka sheekh cabdiqaadir jilaani way way ka badbaadeen oo maxay way badbaadiyeen anna waxaan jeclaanayaa in aada wixii meeshii ku qorneed oo loo nisbaynaya sheekh cabdiwahaab eh, sheekh maxamed cabdiwahaab aada isagana mawduuc ahaan iyo mas'ale ahaan aada u qabataan laakiin inaydan dhihin eh, sheekh maxamed cabdiwahaab wuxuu ahaa nin shan naagood qabo nikaax u qaban karin maahe intuu khamri ku cabi jiray intuu khamsiir waxaasoo kale waxaan malayna iskuma iman anaga waxyaankaasoo kale yani bilqaayaan ku sheegi <laughs> meeshii in shaksiyadiisii iyo wixii la daba kacmaa laakiin wax mas'ale oo diini ah oo asaga loo nisbaynaya laga soo maartay asaga uu sheekh kutubtiisa ay ku taalla waad qabsan kartaan waxaad oran kartaan maxaa dheh maa qawlu sheekhukum haddii la yidhahda alqawaalu sheekh katiir halkoo masale keli lagu soo koobi karo laakiin maca daalika idinkana waa inaad ka gaabsataan in maaragtay waxyaaba oo iska fawdo oo siyaasad ahaan eh wanan u ahayn u eken hmm. ah, marka markii kale oo idinka aad ka hadlaysaan waxaana loo baahan yahay in aad eh, sabxadii iyo kitaabka iyo wixii oo dhanba sifo loola socdo oo dadkan cilmiga ay uga fahmaan iyo mawaadiicdii markaa eh, inkastoo inkastoo inkastoo waxaa kaloo jirta haddii la dhaha sheekh cabdilwahaab maxamed sheekh cabdilwahaab muxuu wax ka qoray diinta o dhan bu wax ka qoray maxamed sheekh abdilwahaab addiin kullaha buu ka qoray marka wixii oo dhan wayna in lasoo koobo oo yacni maxaa de meeshan eh, hadda ani meeshan inta waxaan ku haynay markii hore inay ahayd eh, la ii sheegay eh, كون الأنبياء يحتاجون التنبيه على فضل الله إله إلا الله inay mawduuc ay ahayd haddii aad inta badanaa intaan mid isku ekayn haddaad dantaan inaad mawduuc kale oo masaaishii sheekh cabdilwahaab oo ka hadlay haddana aad rabtaan aan soo gelin waa sheegi kartaan laakiin haddii aan hadda ku ciyaaro aan ku dhex orodno oo marna intaa ugu dhex orodno inta ugu dhex orodno waan ku dhex wareereynaa in lasoo koobo halkoo mawduuc masasho masale laga hadlo ma iska fiicanta siday ila tahay kulley aniga sidii looga faa'iisanay eh. ah. laakiin munaaqibka munaaqibka wuxuu ahaa hal mawduuc la la gul lak ya sheekh maxaa weeyaan munaaqibka fiqhi kuma jiro meegartaalkeyga oo kuma jirto masaa'il nikaax masaa'il masaa'il si tawxiid kuma jirto waa halkoo shay oo sheekho kali oo la amaanayo oo asaga loo nisbaynayo inuu sidan sidan yahay taa waa hal mas'alo weeyaan laakiin haddii cabdilwahaab la cabdilwahaab wuxuu ka hadlay wax kastoo dhan buu ka hadlay laakiin haddaan mas'ale mas'ale daqiiqa mas'ale mas'ale shan boqol oo mas'alena keeno asaga uu ka hadlay waxba kama qabo aniga diyaar baan ahayn laakiin aan mid isku koobna sifo waqtiga annaga looga faa'iidaysto maxaa toban mas'ale laga hadlay laga faa'iidaysan karo هي ما هي إذا ما كلف هي بلا هي شيخ عبد العزيز لكنه maya waxaan waxaan waxaan idin sheegahayaa un si technicality ahaan baa waxaan ogsoonahay haddii aan dhahno maanta shan boqol oo sheekh maxamed cabdiwahaab mawduuc oo ka hadlay ha laga wada hadlo hal mar ee laguma dhammayn karo waayahay waayahay suaal baan ku weydiinaya waxa yarayso su-aashaa sheekh ismaaciilna waa fadhiyaa sheekh mucaawiyana waa fadhiyaa annaga masaaishaan qoraal baana loo kusoo gudbiyey asbuuc ka hor baa qoraal naloo kusoo gudbiyey sheekh cabdalla shariif baa markhaati gasha shariif cabdiwahaab baa fadhiyey waxaan ii waxa aan ka doodayno eh. qoraal nagu siiyey annaga munaaqibka qoraal baan ku geysan maanaa dhihin mas'alaan ka hadlaynaayo kitaabka munaaqibka aan kala doodaynaabaa ayaguna walaalhayo hal mas'alay noo keeneen waxay yidhaahdeen mas'alo ku taalla kitaabkaas oo ah sheekh maxamed cabdiwahaab baa u baahan ee wuxuu yihi ambiyadu waxay u baahan tahay fadliga laa ilaha ila allah in lagu baraarujiyo qoraalkii waa kan aan kala samaysanay mas'aladaasaan ka doodaynaaba annagoon diidanayn muslimka almuslimuuna calaa shuruudihi waa joogaa sheekh shariif cabdallah noo kala qoray annaga dhinac axmed sudan baa noo qoray waxaan doonaynaa walaalahayo aniga aniga runtii aniga waxaa waaye midaan haysto inta waan ku sheeg waan ku siin doonaa fursad shacbiciisi dhegeyso aan iga raalli maxaa dhee mawduucaas aad uma aana aniga mawduuca inta ii qornaa haddii lafdigii qornaa inta la raaco alkitaab alxaq sheekh maxamed cabdilwahaab kitaab kitaab kitaab xaqa sheekh maxamed الكتاب حق حق الشيخ محمد أنا ما ادري يا اقرا انت انت ما- انا قلت والله ايه كان عليها الكتاب حق الش... عربي انا دي لو يغات ما مسي فهم سنه حيتا معناها واحد كلا قرتين ددكي جوغي او idin kala qoray ma joogan ma joogan labada dhinacba sheekh axmed suudaan iyo Eh, هذا محكو قول شيخ كما قلت ma haddaan qornay de waa maxsa Eh, قول شيخ كما قلت ha idinkuma dhegeni horta ma tartiib hadalka waa la kala dhegaystaa anigu qolana uma eexanayo laakiin waxaan doonayaa si maaragtay loo kala faa'iidaysto un baan doonayey waxaan is idin idhi ila waan ogsoonnahay diinta idinka keli ma taqaanaan diinta annaga hata in yar baan ka aqaan inta taqaanaan ma naqaano haddii la yidhahdo wax alla wixii mawduuc oo uu sheekh cabdiwahaab ka hadlay lama calaa kulli xaal khalaas maadaama aniga hadda mawduuc mucayin ahayn oo labada dhinacba ka socota aanan haynin qaws eh. eh. eh. annaga wixii aan qorannay oo markii la wada fadhiyaan kala qorannay horta hal kelimo oo sheekh maxamed bin cabdillaab laga soo guuriyey farax maqalde waan ku maqlaa waan ku maqlaa hal kelime ah halkii kelime hadday walaaluhu mawduucii ka guda weyneeyeen oo kutubtii sheekh oo dhan ay ka doodayaan waxaan u baahannahay kutubta ay haystaan ee wax ku yaalaan intay hadda noo sheegaan inaan kutubtii soo diyaarsanno sabxa hebla qabta ayna dhahaa sidaan unahayn anagu sabxa hebla qabta sabxa hebla qabta saasayna dhahaa ay haddana noo sheegaan kitaab hebel kitaab hebel kitaab hebel keena ikaade ikaade sheekada kana watee waa gartaba saan anagu ma munaafiqkii ugu keenay nana munaaqib aan qoranay soo ma iyagu laakiin hal qowl bay qorteen aqwaa sheekh ka mid a kaan kusoo talagalayna taasu ahaa kutubta sheekha anaga wax xumaana kuma ogin baadilna kuma ogin ikaade abal aamus adiga ma sheego waad iska wadde male mma iska wad iska daa maya waan ku maqlaa anaa ku maqlaa soco wixii khalad noqdana annagu siday difaaci mayno qur-aankana munaaqibke wixii kitaabka iyo sunnada ka hor yimaad doon la helo waan kaa ictiraafayna wixii xaq ee ku yaalana waa difaacayna laakin waxaan u baahannahay hmm. waxbaa laysku ogaa ee wixii laysku ogaa inaan laga bixin haddii laga baxana ballan dambe loo qabsado ama su-aal udikaasane bas waaye horta horta ya sharif shacbicilif aamusa oo waxoogaa yar ani wax yar iga dhegaysta anaa idin dhexeeyaah marka bali tartiibsada idinkoon qaqaylin oo hadlin oo buuq idaan ugu furin daqiiqadoona siiya annaga aan in yar afka isku dhufan afartaanada meeshtan hal daqiiqada kelina siiya meeshiinana fadhiya nin kastana aan aamusnaado ما مكان السلام عليكم wax bilaabo wadaadada waxaa tiraa dadka iidna gadaashiina taagan oo istaqaalaan ka baxa dhexda aye dhegaysta bal waxyar meeshan yar waxaa weeyaan dad badan baa gadaasha taagan ka taga gadaal min fadlikum ixsaanakum nin fariistay nin ka taga ha noqdo Eh, annaga waxbaan soo go'aaminay taa aan soo go'aaminay maanu ku soconayna hadda insha allah waa wax khayr oo wanaagsan oo cadaalad ahna un ka rajaynayna ay noqoto maaha tii kale oo maarata xukunka yar haysta marka ayada si xun ay u isticmaali jireen xukunka laakiin aniga wixii aan haystay tafaasiil marnaba layma siinin ilaa iyo fadhiga ugu dambeeyo arbacada aan fariisanay maa qowlu sheekhukum keli un baa igu qorneed meesha iyad ahayd laakiin wadaadaha qolana waxay dhaheen waan wada fariisanay mawduuc khaas baan ku heshiinay mawduucii kale ha noqota wadaadihii kalena way diideen oo waxay dhaheen anaga mawduuc iyo xasiito kuma jirno waxaan rabnaa in laga wada hadlo wuxuu yidhi sheekh maa qowlu sheekum haddii carabi ahaan lafdigeeda loo fiiriyana hadde wuxuu yidhaahday muxuu yidhi sheekh wuxuu yidhi sheekhun weyaan wuxuu yidhi hadda way badan tahay marka annagana kama reebi karno waxaan go-aan ku gaarnay oon ku heshiinay qoladanna waxay dhaheen ha Eh, suga haddaan kuu sheegay annagoo labada baa go maxaad idinka laba qodol kala socotaan meeshaan u badannan bay mari marka fiiri labadiina kale meel kale laba meel kala socotaan marka waxaanu ku heshiinay aamusta bal dhegaysta haddaba aamusta aamusta wadaadahan waxay dhaheen annaga sheekh maxamed cabdilwahaab meeshuu khalad ka ahaa oo ay khalad nala tahay khalad buu ka habaan ornayna oo ma aha yani sidii kolley sheekh cabdiqaadir jilaani ay qoladan kale u haysta annaga uma haysanay sheh maxamed cabdilwahaab wax aan ka cabsanayno oo in laga hadla asaga waxyaabihii uu sheegay oo dhanna ma jirto laakiin wakti baan u baahannahay waxaan isku afgarannay inay soddonkooda mirir qaataan waxay ka sheegaan safxada iyo wax kasta iyo inay kuwana qortaan berri markay iyaga imaadaanna ay ka jawaabaan wax allaale wixii maartay raddigooda markay sameynayaan iyaga wixii oo dhan ba tixgelinayaan taasaan ku go'aansanay wabillahi tawfiiq haddana idinkaa bilaabaysaan kitaabka iyo sabxada arrintaa iyada waxa weeyaan maadaama meeshan ay tahay eh, xiwaar mise cilmiyeysan waxaa fiican inaan ka faa'iidno oo ardayda ay ka faa'iidno kitaabka la shay sabxadiisa la sheego ah, ah. eh, horta waxa weeye masaaisha sheekha horta uu sheegay maxamed bin cabdilwahaab sheekh maxamed bin cabdilwahaab mid yar ma aha iguma sabata iguma sabata waa mawduuc kale waxaan codsanayaa anugu tan kuma jirto waxaan codsanayaa farax bin fadlig in ay masaladu kulli beri ahaato hadda casarkiina waa nahayaa wakti waa gaaban yahay musaacbadka ma gaadhno sheekyaha soo fiirsadeen cirka ha u dooneen hadday rabaan بري انه غير مسألة ماي ماي ماي بكا هدلاي هذا وحالنا ويدي وحالنا ويدي وحويان آه wax aan mar kasta doonayay inaan annaga aan iska ilaalino yaa wadaadaha oo haddee dadkii noogu noogu fiicnaa ahaa oo culimmadii ahaa waxaanu istuseennaa annaga mar kastaba in dhaqankooda uu qiimaha caadiga ee ku ka sarreeya uu yahay meeshanna meel idinka labadiina aad iska hor imaanaysaan oo isku celcelinaysaan oo shaksiyahan aad isku nacdeen maaha meeshan cilmi baa laga faa'idaysan rabaa annagu waxaanu jecleen hadda in mawduuca sheekha ilan dad diyaarsan baad hedeena intaad hadda gashaan wadaan saacadaanan noo saamaxaynin oo siyaabo kastaba e markii horena waa kii aad tirahdeen hataa marka annaga naga dhamaato haddii wakti uusan jirin tan kalaha lagu noqdo laakiin hadda haddii aada leedihiin berri ha laysku imaado oo berri aan hawshaa bilaawno kutubta sheekha aad bay u fara badan yihiin ma xadidi kartaan hadda mawaadiicdii bal xadid hadda inoo sheega ma wadacy yihiin ka uge uge shee maxamed haye y y halka qof una hadlo asawa goshino tartiib yar baa loo bahan yahay cabdicaiz baa hadlaya marka waxaa tiri waxaan xadidayna man laha anaga wax kastaan la imaanayna iyagana wax kastaan la imaadaan haye mustacid ma ku tihin midda ayada فتح المجيد بين وحيستان بينهم الأداء يا أغوال الشيخ محمد عبد الله إيش من هذا أغوال أو كتب في زرمة يا إخواني إذا جيست هذه الشيء هذا واحد dhegeysta dhegeysta anigu horta aan aan diidaneen oo muddadan oo dhan ba aanu ka bariyaheen bad hadda aad yaad yaad yaad dhex geliseen waxa weeyaan مسألة عن صوت يا صدين كلية شعب عدها نورشة غالبا نهاية هذا مناقب كسيدة يكون شيء أنا أقول شيء هذا خلاص هه هه هه kutubta manaajicda waa u sheegaynaa u sheeg hadda waxaan u sheegaynaa fatxulmadiid aye iyo arasaa'il shakhsiya khalaas waa fahamteen kutubtaas soo qaado berri subaxdii saddex saac intaan iskugu imaana haddana shirkii aan gooyno nasiibkiina horta halkoo mid bay ku noqotay labadiina qoloba low aan mucayin haysan lahayn binasfi lmawduuc oo wax aniga markeeda haysan lahayn maanta taamaan igu xukumi lahayn laakiin tii noo yeesheen ma haysan ma haysan shee maxamed ma haysan aniga daanaba ku sheegay maxaa way ii qoran tahay maadaama ay sheegteen kitaabka fatxulmajiidka iyo rasaailka hmm. inaan laga bixinoo beritana lagkhalaas labadaasayto unbay yihiin labadaa un baana lagu ekaanayaa way sheegeen sheekyahaas ku soo diyaariya wabilahi towfiiq maca asalaama shifakum bukra fi sabaax sita tisca saaca haye diyaar ma tihin haye ah, ah, aawaye ah, horta sidii aan aan markii hore u sheegnay tartiibtii markii aan bilaabnay waxaa weyaan xariggaasayto waa in xagga dambe laga wada maro waxaanan ka ahayn شhan qof oo e, sugban horta warbal sug horta ah, ah. askari ngoja kidogo askari ngoja kidogo kwanza kueleza waxa weeyaan waxaanan ka ahayn shan qof oo kutubta wadaadaha uhayso oo dhankan eh iyo shan qof oo kutubta wadaadaha uhayso oo dhankan eh iyo dadkan ka shaqaynhayo videoga iyo cajaladaha iyo waxaanan ka ahayn wixii kaloo dhan ba gadaal mara inta kaloo dhan ba gadaal mara anaguna annagana ayaa la tafadhalini tutahitaji mashekhe wanne ambao watawasaidia mashehe wa upande huu na watano sorry tano wa kuwasaidia mashekhe wa upande huu na watano wa kuwasaidia mashehe wa upande huu waliobaki wote mtahitajika mwende mkae nyuma ya hiyo line hiyo kamba pale imewekwa tafadhalini isipokuwa wale watu wanahusika na hizi vifaa vya video na nini wala mtu asikae nyuma yetu hay min fadlikum ixsaanakum sifa hawshaan u bilaabno sida ugu degdegsinya badan aan isu hoggaansanna oo xaggaa damba ha marno shan iyo shan weyaan wixii shan ka badan askariga imaan doonaa marka mana fiicna oo sharaftaa laga fiican yahay laana dad wataana ku sheekh dhagax buur shanta qofa idin joogayso noo sheeg wixii kalena gadaal mara dhah la hadla dadkiina aaway sheekh maxamed cusmaan shantii wadaad oo kutubta idin haynaysay waxaanan ka hayn dadkiina dhanka dambe marana khalaas nimankan kudib waxay ka shaqaynayaan samaacadda soo maa ah, okay waa yahay khalaas waayahay waxay ila tahay min fadlkum ixsaankum in yar dhegeysta buuqa aan yarayno qosolka iyo muusoodkana aan yarayno anu dhowr jeer baan wax badan baan ku celceliyey waxaad moodaa in nin kasta wadaadkiisa markuu hadlo uu la jiro u riyaaqaya aad iyo aad uusan siceli karin markaa taa awgeed waxaan odhanayaa wadaadihii dadkiina la hadla bahashan qaad u dhiibsha maxamed cusmaan la hadal ardaydiinni iyo dadka dhankiinna idin raacsanaa anuguma kala garana idinkaa kala garanaysaan sheekh cabdicasiis la hadal dadka dhankiinna raacsana ha qoslina waxba ha samaynina dhegaysta un min fadlikum ixsaanakum maxaa de waa nagu waa nagu badiseen marka hadda waxaan qasbayaa inaan sidaa aan samayna hadda hay bismillahi raxmaan raxiim anu dadkayga way aamusayaan haddaan sheekh cabdilcasiis ka qoslin anu sheekh cabdilcasiis baa waxaan ka codsanahayaa dhallinyarada inuusan ka qoslinin bismillahi raxmaan raxiim waa adee wax lagu qoslo waxayla tahay oo meesha maya diinun baan sheegaynaa annagu Eh, meesha kuma hayno kolley eh, yaanana qoslin oo sida culamada codsatay iyo akhyaarta codsatay eh, nin walba ha isceliyo saasay la taaro sheekh cusman xertaada hadday shee cabdilcasiis u riyaaqayaan waaba lagaa wareegahayaa soma halis baad ku sugan tahay <laughs> waayahay marka waayahay shukran intaa waa iska kaftanki wayaan hadda hawshii aan gudagalna si fiican waxaan idiin sheegaynaa in yar wax heshiisa ah mise go-aana ah oon gaarnay oo wixii maanta ka dambeeya ina saamaynayo oo ah codsi badan baa jiray oo dadka islaamka oo wadanka jooga mutacalimiintii tujaaradii siyaasiyiintii oo la yidhi waxaa jirta waqtilxaadirka arrin aada xasaasi oo waddanka ka socoto waxaa weeyaan dastuurkii kenya oo la bedelahayo dastuurkii maadaama la bedelahayo dastuurka markii ugu horreysay oo la hagaajiyey iyo bedelaad yar yar oo fara badan oo isdaba yaalla muslimka waxaa weeyaan waana waa waa xuquuqdaanada aad baa loogu berdereeyey hadda kan hadda la hagaajin hayana haddii hadda aan iska gaari weyno oon howl fiican ka qaban weyno oo dadka culammadii islaamka iyo mutacalimiintii muslimiintii wax kastoo dhanba intay wada aruuraan looga hortegi lahaa sifa aanan naloogu xaqirin haddana waxaa suurtagala inay konton sano boqol sanoo dambe haddana nalagu maamulo waxaana raalli ka ahayn taa awgeed waxaa la yidhi arrintaas oo daruuri ah oo hadda taagan yaan doonaynaa in masaajidyaha lagaga howlgala oo muxaadarooyin badan laga jeediyo sifo muslimka islaamka aan xaqoodii loo beerdirayn taa awgeed arrintaas oo daruuri ah iyo arrimo kale oo fara badan oo kuwa shaksi aniga hataa igu saamaysan ay jiraan oo aan doonaya inaan dibadda u dhoofo oon howlo yar oo isugaya aan ka howlgala waxaanu isku afgarannay oon annaga soo jeedinay guddi ahaan weliba aniga aan soo jeedin markii hore wadaadaha labada dhinacna ay naga yeeleen maanta wixii ka dambeeya in la xiro oo wakhti dambe oo aan cayini doonno maray ahaato bil ahaatee laba bilood ahaatee haddana la yskaga soo noqdo masaa'ishan iyo masaa'il kaleba laakiin in muddadaa iyada ah annagana aan fursad u helno howlaha annaga yararkoo khaaska aan samaysano shaksiga ah eh, Eh, hawshan hadda aan idiin sheegahayo oo daruuriga ahoo in loo howlgala iyadana u baahan ee wadaadaha iyaga wada jiraan xaggiiyo xaggaba aan ku howlgalno oo isla socdaan marka taa aaweed intaas soo cilaan ahna waan idiin sheegahaynaa waad mahadsantihin marka hadda waxaan guda gelaynaa eh, masaladii soo xigtay oo ahayd maa qowlu sheekhukum Yes. Eh, waayahay waxaa weeyaan nusaaca u horeeya wadaadahan baa leh waad u geynaysaa iyaga bilaabayaan markaa sidii baan ku wadeynaa insha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد ولا ليال وحوية موضوع عن كهد ليا وحوية شيخ محمد عبد الوهاب oo aqwaashiisa aan rabno inaan halkan ka bayaanino marka aqwaashaas waxaan doonaynaa labada dhinacba in maskax lagu fiiriyo luqa lagu fiiriyo xaaladda la eego wixii qalad ah in laga waantoobo ciddii kasta ee aragta in wax ka qaldan yihiin shiikha in aysan shiikha ayan wax kale ka dhiganin oo wax kale u qaadan shiikhu addoon ilaahay buu ahaa wixii uu kasbaday baana maaragtay hortiisa yaalla oo aakhiro uga horey kullu nafsin bimaa kasabat rahiina nafsad kasta wixii ay kasbato ayaa ay mas-uul ka tahay amaam allahi subxaanahu watacaala marka inaan e, tacasub iyo waxsaasa aan la taabanin e, anqiduu anfusakum min annaari laa ugni cankum min allahi shay-an weeye qof walba naftiisa siduu uga badbaadin lahaa cadaab inaynu ku fakerno saasaa ila fiican tawfiiqdana allahna waafajiyo wuxuu yidhi sheekh moxamed cabdiwahaab fii risaalatin arsalahaa ilaa ahli riyaad waa manfuuxa wa huwa id daaka muqiimun fii baladi alcuyayna risaaladan wuxuu u diray ahlu riyaad iyo manfuuxa markaa iyadaa wuxuu joogay magaalada cuyeyne la yidhaah wuxuu u qoray cabdulaahi bin ciisa qaadi darciya ah, yusajilu taxtaha maa ra'aahu min alkalaami liyakuuna dalika sababan liqowliha sababan liqabuuliha wa hada nasu risaala marka risaaladaasay aayad min maxamed bin cabdilwahaab ilaa man yasilu ilayhi hada alkitaabu min almuslimiin salaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wa bacd markaa wuxuu yidhi maxamed bin cabdilwahaab wa ana ukhbirukum can nafsii wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa laqad dalabtu lcilma waاctaqada man carafanii ana lii macrifatan waana dalika alwaqti laa acrifu macnaa laa ilaaha ila allah walaa acrifu diin alislaam qabla hada alkhayr aladii mana allahu bihi wakadalika mashaayikhii ma minhum rajulu carafa dalika faman zacama min culamaai alcaaridi anahu carafa macnaa laa ilaha ila allah aw carafa macna alislaam qabla hada اlwaqti aw zacama can mashaayikhihi ana axada carafa dalika faqad kadaba waftaraa walabasa cala annaasi wamadaxa nafsahu bima laysa fiih hadalkan macnihiisu wuxuu yahay wa anaa ukhbirukum can nafsi anaa isaga kiin warramaya ayuu yidhi wallaahi aladii laa ilaaha illaa huwa ilaahan ku dhaartay aan alla kala jirin xaq lagu caabudo laqad dalabtu lcilma cilmi baan bartay oo raadiyey dalbay wactiqada waxay u maleeyeen ama ay rumaysnaayeen man carafani dadkii i yiqiinay ana lii macrifatan inaan aqoon leeyahay aqoon diineed iyo iimaan inaan leeyahay wa ana anigu daalika alwaqti markaa iyada ah xaal aan ahay laa acrifu midaan garanaynin macnaa laa ilaaha ila allah marka shiikha la ii haysto oo loo qabo inaan wax aqaan markaa iyadaa nafteeda ma garanayo macnaha ay shahaada leedahay walaa acrifu ma garanayo diin alislaami diinta islaamka ma garanayo markaa iyadaa diin islaamna ma garanayo ayuu yidhi qabla hada alkhayr aladii mana allahu bihi khayrkan ka hor oo ilaahay igu galladaystay waxaan garanaya ma jirin wakadaalika waxaa saasoo kale ahaa buu yidhi mashaayikhii shiikhihii aniga diinta i baray laysa minhum kama mid ahayn rajulun nin oo ka mid ah oo carafa daalika macnahaas gartay ashaadada iyo diinta islaamka nin gartay shiikhyadayda kuma jirin faman zacama qofkii hadda sheegta min culamaai alcaaridi culummada magaalada riyaad nawaaxida riyaad annahu carafa inuu gartay macnaa laa ilaaha ila allah qofkii hadda sheegta inuu gartay macnaha ashaadada ow carafa ama uu gartay macna alislaam diinta islaamka macnaheeda qabla haada alwaqti waqtigaygaana aan joogo ka hor qofkii sheegta inuu wax gartay ow zacama ama ka soo sheega can mashaayikhihi sheekhyadii isaga ka soo horreeyey anna axaddan qof ka mida mashaayikhdaas carafa daalika inuu ashahaade iyo diin islaan gartay qofkii sheegtaa faqad kadaba been buu sheegay waftaraa waa masabitamay oo iftiruu sameeyey walabasa cala naasi dadkuu isu hoosgeliyey wa madaxa nafsahu naftiisa wuxuu ku ammaanay bimaa laysa fiihi waxaan isaga ku sugnayn oo towxiid iyo diin islaan inuu garanayo ayuu sheegay naftiisa ayuu ku naxnaaxiyey waxbeena marka markii intaas uu yahay maxamed cabdiwahaab waxaan u baahannahay mashaayikhda uu leeyahay wax tawxiida ma ay garan iyo wax islaama ah. inaynu magacyadooda oo si dhaqsaa aan ah halkaan idinka sheegno sheekhyadiisa waxaa ka mid ahaa asheekh moxamed xayaatusind almadani alxanafi wa huwa sheikhu alcalaamatu almuxadis moxamed xayaatusind saaxibu alxaashiyati almashhuura calى صaxiixi اimaam اbukhaari twufiya sanata alfi wamati wahamsa wasitiin sheekhyadiisa shiikaasaa ka mid ahaa kamaa jaa sida ku timid fii xaashiyati kitaabi cinwaan اlmajdi fii taariikhi najdi libni bishrin alxambaliy markaa juska koowaad weeye safaxada toddobiyo toban yaa lagu soo guuriyey sheikhaa tarjamadiisa asheekh cabdullaahi ibnu ibraahim bin sayf بن آل سيف من آل سيف اليمني النجدي في بلد المجمعة شيخاasna شheiisa u ahaa وشheekh علي أفندي الداغستان وشheekh إسماعيل العجلوني وشheekh عبداللطيف العفاaلقي الإحسائي وشheekh محمد العفاaلق الإحسائي وشheekh محمد المجموعي وأبوه الشheekh عبدالوهاaب بن سليمان بن علي والشheekh محمد بن سليمان الكردي الشhاaفiعي wa camuhu adeerkiis asheekh ah ibraahim bin sulaymaan bin cali wa sheekh cabdullaahi bin cabdilatiif ashaaficiy horta hore maxamed cabdilwahaab mashaayikhdiisa intii aan tatabuca aan ku keenay waxay ahaayeen laba iyo tobankaa sheekh iyo koob iyo toban waxayma marxaba horta hore maxamed cabdiwahaab waxaa laga rabaa muslimiinta halkan fadhidaa shahaadadan uu leeyahay cidina ma garan sheekhyadaydii ma garan anaa ilaahay igu manaystay wakhtigaygan ka hor wax garanaya shahaadihii islaamnimo ma jirin waxaan doonaynaa inaa ogaatiin in aan rasuulku uusan ka baxsanayn dadka aan shahaadada garanayn wuxuusan uga bixi karin qabla haada alwaqti waxa shahaado gartay ma jiraan hadduu yidhi xaggee baa laga helayaa saxaabtii rasuulka a gartay ilaa muxuu yidhi qabla haada alwaqti lama garan ayuu yidhi ashahaado iyo diin islaamidna marka taa waa intaa midda labaad wuxuu yidhi fii hada almowduuc alilaahu huwa aladii fiihi siru ilaah waxaa ah buu yidhi qofka bani aadanka ah oo sirta leh ayaa ilaah ah buu yidhi qofka dadka ah oo sirta leh ayaa ilaah buu yidhi safaxada lixdan iyo saddex buu ku yidhi alrasaa'il shakhsiya Ehm, marxaba lixdan iyo saddex soga lixdan iyo afar waay lixdan iyo afar cafwa wuxuu yidhi maxamed eh, cabdiwahaab wuxuu yidhi wa minhaa waxaa ka mid a ah hadallada annii aquulu inaan odhanayo anigu alilaahu huwa aladii fiihi siru waxaa ka mida wa minha waxaa ka mida anii aquulu inaan dhahayo alilaahu huwa aladii fiihi siru markaa isagaa bayaanin doona midkaan sirtu ku jirto oo ilaaha uu ku sheegayo isla mawduuca laftiisu ku bayaaninayaa toddobaatan iyo lix marxaba wuxuu yidhi wa amaa qowlii inaan idhise ina alilaaha ilaahu alladii fiihi siru inuu yahay allaha sirta axadka ay sirtu ku jirto inuu yahay famacluumun waxaa la og yahay ana luqaa takhtalifu falmacbuudu inay luqooyinku kala duwan yihiin ayaa la og yahay falmacbuudu cinda alcarab carab agteeda waxaa macbuud looga yaqaanaa walilaahu ilaahna waxaa carab agteeda looga yaqaan alladii yusamuunahu midkan ay ugu yeeraan cawaamunaa dadkayaga badankiisa ama caamada asayid ay ugu yeeraan waa ashraafta ayaan dhihi jirnay sayid washaykha waa midka shiikha loogu yeeruu yidhi midka ilaaha ah oo sirta leh waa midka sayid la yidhaaho oo shariifka ah ama ma arkaysaa washaykhu midka loogu yeero weeye waladii fiihi siru waa wadaadka karaamada leh buu yidhi ilaahu waalcarabu alawaluun yusamuuna aluluuhiyata carabtii hore ilaahnimada waxay ku magacaabi jireen maa yusamiihaa waxay hadda ugu yeeraan cawaamunaa dadka iyaga caamadu asira ay ugu yeeraan saasuu carabtii horena ka soo sheegayboqol labaatan iyo shan weli waa sii bayaaninaynaa alilaahu huwa aladii fiihi siru boqol iyo labaatan iyo shan wuxuu yidhi in allaha tabaaraka wa tacaala boqol labaatan iyo shan haa wuxuu yidhi walilaahu fii luqatihim ilaaha waxaa luqadooda uu ku yahay huwa aladii yusamaa waa midka loogu yeero fii luqatinaa luqadayada annaga alladii fiihi siru waa midka sirta leh waaladiina yusamuuna waa kan ay ugu yeeraan alfuquraa'u fuqurada ugu yeeraan shaykhahum fuqurada suufiyada lafdigaa loo isticmaala waa kan ay siikooda ugu yeedhaan saasuu yidhi halkaana waxaa kuu soo haray boqol labaatan iyo shan boqol afartan iyo shan kitaabka alrasaa'il shaksiya rasaa'il shaksiya su-aalahaas iga celi nimankaas sodonkayga daqiiqa aan qaato qof ila hadli karaa ma jiro وقال في الرسالة الثالثة تفسير بس رسائل شخصية بسوائد دمس وقت يقولون يقدم هذا يدرم يا hadde waxaas waxaa loo baahan yahay kitaab ahaantiisa waa gacantaaban ku haynaaye inaan waktiga la iiga qaadin ujeeddaa ka dambaysa waxaan ha axsanta halkaasaa baqdinigaga jirtaa waxa weeye haddana alqismu alأwal alcaqiida wاlaadaab اlislaamiya la yidhaha alrisaalaة الثaaliثa risaalada saddexaad tafsiiru kalimati tawxiid yaa la fasirayaa rasaa'ilu shaksiya waxaa weeye kow iyo konton risaalo oo maxamed cabdiwahaab uu u kala diray caalamulislaamiga waxaa qoray marka oo soo daabacay almamlaka alcarabiya sacuudiya jaamicatu alimaam moxamed ibnu sacuud alislaamiya waxayna ku alifeen usbuucu sheekh moxamed cabdiwahaab usbuuc ay u bixiyeen oo loo dabaaldegayey waxaa ururiyey marka kitaabkan wa acaddaha litasxiix u diyaariyey cabdalcasiis bin zayd rawi دكتور محمد البلتاجي دكتور سيد حجاب silsiladan kutubta oo la yidhaaho usbuucu sheekh moxamed bin cabdilwahaab waxay ka kooban yihiin kow iyo toban kitaab bay ka kooban yihiin sacuudigan u dirsaday waa la iiga keenay tanan anigu ka rabay keliya sacuudigan ka dirsaday marka kitaabkan waa sugan yahay sanadkiisa iyo shanigiisu risaaladiisana waa cadda kitaabka qismu اlأwal alcaqiida wاlaadaab اlislaamiya la yidhaaho fi risaalati الثaaliثati tafsiiru kalimati tawxiid wuxuu ku yidhi idaa fahimta dalika haddaa arrinkaa fahamto fata'amal u fiirfiirso aluluuhiyata ilaahnimada allatii asbataha allahu tacaala linafsihi oo ilaahay uu naftiisa u sugay wa nafaha uu ilaahay ka joojiyey ama uu u diiday can muxamedin sala allahu calayhi wasalama wa jibriil nebi maxamed iyo jibriil ilaahnimada loo diiday wa kayrihimaa iyo cid kasta an yakuuna lahum inuu uga sugnaado ilaahnimada mihqaalu xabatin min khardalin mirta khardalka la yidhaha ee u yar wax la eg inay uga sugmaan cid kale uusan ilaahay ogolaan ilaahnimadu ilaah keliya u sugan tahay faclam waxaa ogaataa anna haadihi aluluuhiyata ilaahnimada allatii tusamiha alcaamatu ay caamadu ugu yeeraan fii zamaanina waktiga wakhtigayaga asirna sir ay ugu yeeraan iyo walwilaayata welinimo ay ugu yeeraan taas weyuu yidhi ilaahnimadu ilaahnimadu waa midda dadkayaga badankiis ama ma arkaysaa caamadayada ay ugu yeeraan zamanka yaga asirna sirta iyo walwilaayata welinimada tan loogu yeero kaas waaye ilaahnimadu buu yidhi marka annagu waxaan aaminsannahay yaa macshira almuslimiin ninkii yidhaaha ilaahay waa kitaabkan ninkii yidhaaha inuu gaal yahay baan aaminsana sababtu ilaah iyo wixii uu abuuray isma noqon karaan marka maxamed cabdiwahaab hadda wuxuu leeyahay ilaah waa wadaadka weliga ah oo sirtale buu leeyahay oo magacyadiisu kuusii sheegaya wuxuu leeyahay waa kan loogu yeero sayid waa kan loogu yeero shiikh waa kan loogu yeero faqiir buu leeyahay waaba iska soo taagan tahayba arrintan markaa wiilaan anigu adeer u ahay baa wuxuu igu yidhi xagar dheer annagoo joogna sheekh cabdikariin oo wadaadka masaaxiibnimo gaaraa kaala dhexaysa waayo wuxuu arki waayey anoo leh maxamed cabdiwahaab waa gaal buu arki waayey haddana intaa waxaan ka muxaadaraynayaa weligaan sirta leh oo wadaadka oo shiikha oo faqiirka ayuu ilaah ku sheegayaa anigii baa sheegaya wadaadkiina waa gaal marna igama u maqlin marka wuxuu wadaadka maxriir gaaraa idinka dhexeeya ninkii ilaaha yidhaaha waa dhagaxaas ama yidhaaha waa wadaadkaas sawgaal ma ahaan jirin marka wadaadka wax gooniya kaala dhexeeya waxa aad waa gaal u dhiilaaday waan garan la'ahay buu iguyi oo ilaahay waa iga sarreeye macbuudkii i khalqay yacni waa wiilkana waa la yaqaan hadda wuxuu jiraa soomaalibu marka waxa weeye annaga hadda waxaan haynaa wal ilaahu ilaah waxaa weeye macnaahu buu yidhi alweliyu aladii fiihi siru waa weliga sirtu ku jirto buu yidhi wahuwa aladii yusamuunahu waa midkay ugu yeeraan dadku alfaqiira washaykha watusamiya alcaamatu asayida wa ashbaha haadaa kaas weeye ilaah uu yidhi marka waxaa la doonayaa bal in meelahaas miyir iyadoo la kaashanayo ilaahayna laga baqayo ilaahay ma yahay wadaadka sirta leh mise ma aha muslimiinta oo dhan bay u taallaa fii kulli jaanib ama ha ahaadeen muslimiinta ee jamaacadan ama ha ahaadeen muslimiinta jamaacada kale ama ha ahaadeen kuwa tusbaxda dheer oo suufiyada muslimkii kasta waxaan u bandhigaynaa bal in ilaahay uu yahay addoonka sirta leh iyo wadaadka sirta leh iyo wadaadka karaamada leh in ilaah yahay iyo inuusan ahayn iyo maxamed cabdiwahaab inuu yidhi iyo inuusan odhan waxaan ku xujinayaa tasmiyatuhu alfiqh alislaamiyi shirkan maxamed cabdiwahaab si toosa ah oo bareer ah ayuu saddex meelood oo arasaa'il ah shakhsiya ka mid a ah. ayuu wuxuu ku tilmaamay ama uu ku magacaabay fiqiga islaamka wuxuu ku magacaabay inuu shirki yahay uu gaalnimo yahay laba boqol konton iyo shan qaala wuxuu yidhi waliahli اlcilmi dadka cilmiga le waxay leeyihiin fii ibطaali hadihi shubhati inay baadiliyaan shubhada maa yaxtamilu wax qaadi kara mujalladan kitaab dhan wax qaadi kara wa min awdaxihi waxaa ugu cadcadaan badan buu yidhi qowlullaahi tacaala ilaahay inuu yidhi ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah waxaa ilaahay yidhi ittakhaduu waxay ka yeesheen axbaarahum culummadoodii wa ruhbaanahum iyo kuwii alla ka cabsiga lahaa iyo arbaaban rabbiyaal ka yeesheen min duuni illaahi ilaahay sokada waqad fasarahaa aayaddan oo itakhaduu axbaarahum waxaa ku fasiray rasuulullaahi waa wuxuu ku fasiray sala allahu calayhi wasalam fii xadiisi cadiyin xadiiskii cadibu wuxuu ku fasiray bi haada aladii antum calayhi midkaan aad idinku ku dul sugantihiin alyowma maanta fil usuuli xagga caqaa'idda oo cilmiga usuusha walfuruuci iyo xagga axkaamta sharciga oo farciga ah laa aclamu ma ogsooni yasiiduuna haddaad muslimiintiin inay idinka zaa'id yihiin calaykum idinka rabbi ka yeelashada inay idin dheer yihiin misqaala xabati khardalin waxa bad mir khardal ah miraha ugu yar weeyaalayaa wax la arko markaa mirtaa khardalka ah wax la-eg isma dheeridin gaalada axbaartooda iyo ruhbaantooda rabbiyaasha ka yeeshay waana midkan aad idinku kaga dhaqmaysaan fi lusuuli waalfuruuc usuusha shareecadda iyo furuucdeeda markaa fiqigii wuxuu ku tilmaamay inuu yahay itakhaduu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah laba boqol konton iyo sideed marxaba laba boqol konton iyo sideed wuxuu yidhi facalima wuxuu yidhi hadihi اlmas'ala buu yihi fii hadihi اlmas'ala min ahli اlcilmi lam astadila ma deliishan anigu bilqur'aan aw ilxadiisi xadiiska keliya waxdii keligay ma deliishan xataa yatawajaha calaya intii aad tidhaahaan maxaa qur-aanka u raacaysaa oo aad aimada mujtahidiinta uga haraysaa inta ay dhahdaan keligay ma deliishan qur-aanka maa qiila wahaada tanasulun buu yidhi taas waa soo degid aan idiin soo degayo wailaa fa macluumun waxaa cad anna itibaacakum inaad raacsantihiin liibni xajar eh, axmed bn xajar aad raacsantihiin fi lxaqiiqati walaa tucbi'uuna aydnaan dan u gelaynin biman khaalafahu wixii khilaafaa ibnu xajar oo min rasuulin aw saaxibin aw taabicin rasuul ahaaya saxaabi ahaaya aw taabicin taabic ahaaya xataa shaaficiya nafsahu xataa shaafici dankama aad lihidin buu yidhi haddii ibnu xajar ay iskhilaafaan walaa tacba'uuna bikalaamihi hadalkiisa qiimo uma yeelaysaan idaa khaalafa haddii uu shaaficiga uu khilaafo nasu ibnu xajar ibnu xajar hadalkiisa wakadalika kayrukum kuwa kaloo madaahibta haystaana saasoo kale weeye buu yidhi a'immadooda sare waxdana kama ay laha innamaa itibaacum laakiin waxay raacayaan oo ay cilmiga ka qaataan libacdi almuta'akhiriina dadka dambe dad ka mid ah laa lila'immati imaamadii hore shaafici iyo axmed bin xambal iyo abu xaniifa iyo maalik ma aha waxay raacayaan fa haaulaa'i alxanafiyatu qoladan waa xanafiyadii buu yidhi oo aqali nnaasi dadka ugu yar bidcatan ugu bidca yar buu yidhi wa akaru liqnaac kitaabka badankiisa iqnaaca la yidhaha iyo walmuntaha mukhaalifan wuxuu khilaafsan yahay limadhabi axmed wanasi madhabta imaam axmed iyo cadayntiisuu khilaafsan yahay fa antum idinku calaa haada ahaani kan labaad baad ku sugan tihiin oo fiqiga ah wa huwa aladii damahu